بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan ku soo jiray kitaab اljiraax fasalkii arkaan اlqisaas qatala muslima danna kufrahu bidaari اlxarb waxaan soo gaarnay halkuu mualifku yidhi walaa yuqtalu shariiku mukhطi'in walaa yuqtalu la dili maayo shariiku mukhطi'in mid gafay kii la wadaagay dilka la dili maayo wa shibhi camdin wa shariiku shibhi camdin shibhi camdi kii la wadaagay dilka la dili maayo waaya halkan maalifku wuxuu nooga tilmaami doonaa laba qof oo dilka isla wadaagay midna ay qisaasi ku waajibayso midna aysan qisaashee ku waajibaynin ama labadooda qisaasta ka wada dhacayso ayuu noo tilmaamayaa marka qof baa qof kale kama u dilay markuu kama u dilayey mid baa kas u dilay asmaa oo la wadaagay kanna kama buu u dilay kanna kas buu u dilay marka kaa yaani la wadaagay shariiku mukhti yani kaa gafka u dilay kii la wadaagay ee kaska asagoo u jeeday la dili maayo waaya nin baa nin kale shiba camd ku dilay aaladuu ku dilay ma ahayn aalo xadisha haaliban ku kalaa la wadaagay oo camdi u dilay aaladiisana ahayd aalatan taqtulu haaliban waxa wey asna laga qisaasi maayo maxaa yeelay naftii waxay ku baxday laba ficil midna uu qisaasta waajibinayo midna qisaastii uusan waajibinaynin marka waxaa la xoojiyey kii kisaasta ridayey ayaa la oojiyey waay walaa yuqtalu la dili mahayo shariiku mukhطi'in midkii gefka ku dilay kii la wadaagay wa shibi camdin kii shibu camdi ku dilay kii la wadaagay la dili maayo wayuqtalu waxaa la dilayaa shariiku اlabi aabbaha kii la wadaagay dilka inankiisa waa la dilayaa wacabdun addoonna waa la dilayaa shaaraka mid xor ah la wadaagay fii cabdin fii qatli cabdin adoon dilki waa imiyu wayuqtal waa la dilaya imiyun imi shaaraka la wadaagay mslim mslim fii imiyin imi dilkiisa wakadaa saasoo kale shariiku xarbiyin gaalkii xarbigaah kii la wadaagay muslimka dilkiisa waa la dilaya waqaacin wa shariiku qaacin kii gooyey kii la wadaagay qof kale ka gooye xubin qisaasan liajli qisaasin qisaas uga gooye aw xaddan ama xad uga gooye kii la wadaagay asna waa la wa shariiku nafsi wayuqtal waa la dilayaa shariiku nafsi kii naftiisa dilayay kii la wadaagay dilkeeda waa la wa daafici saa'ili saa'ilka kii iska difaacayay ninkii soo hororay ee weerar ku ah kii iska difaacay kii la wadaagay dilka asna waa la dilayaa fi ladhari muctamadaan qabanno waaya wuxuu ku yidhi shariikulab aabbaha kii la wadaagay dilka inankiisa waa la dilaya aabbihii lama dilayo laakiin kii la wadaagay la dilay inankiisa waa la dilaya aabbihina lama dilayo bal fiirso qaacidadu meeshan maxay tahay qaacidadu waxaa weeye qofkii qof la wadaagaa aysan qisaas ku waajibin waan eegaynaa haddii waxa qisaasta u diiday uu lmacnan fi lficli ficilkan uu qofka ku dilay macno ku jira hadduu yahay qisaastii ku waajibi kii shariigiisa ah la wadaaga haddii uu yani qisaastii ay uga dhacday limacnan fii nafsihina naftiisa ku sugan ee uga dhacdayna waxa weeye ka dhici qofkii shariiga ahaa si aan u fahna qaacidadan waa tusaalaynayna kii hore ee ahaa shariiku mukhti wa shiba camd wuxuu la wadaagay qof ay qisaasti ay ka dhacday liajli macnan fii nafsi اlficl ficilkan uu ku dilay qofka ayaabaan qisaas waajibinayn waa khata ama waa shiba camd walidaalik kii la qisaasti ku mayso ama qofkii qof intuu dilo waxa weeye qisaasti oga dhacda limacnan fii nafsihi laysa limacnan fii ficlihi macna ficilkiis ku sugan maaha bal limacnan fii nafsihi kaa qisaasta shariigiisi way ku waajibaysaa tusaale ahaan aabbaha oo kale aabbaha markuu inankiisa dilo waxa wey lama qisaasayaann bimacna fii nafsi fii nafsi ku suganoo waa ubuwadii aabbanimadii kii la wadaagin laakiin aabbaha qisaasta ka dhici mayso ee inankiisa la dilay qisaasta ka dhici mayso maxaa yaele aabbaha maanica u diiday waa macno naftiisa ku suganee ficilkan wuxuu ahaan lahaa ficil qisaas waajibiye waa camdi ugu dilay marka kii kale ee kaska oo la dila inankiisa ee la wadaaga aabbaha waa laga qisaasaya o sidoo kale nin xor ah ayaa addoon dilay waxaa la wadaagay addoon ayaa la dilay addoon iyo xor baa addoon isla dilay xorkii qisaasi ku waajibi mayso maxaa jirin isuma dhigmaan soo maha waxaan idhi waxaa shardi ah maktuulku inuu la sinaado qofkan qaatilka ah ama uu ka sarreeyo waa inuusan ka hooseynin waa inuusan ka hooseynin marka addoonkii loo dili maayo xorkiisaa hore usoo tilmaamay laakiin kii la wadaagay addoonka ee la dilay isagoo de wax macnooho naftiisa ku sugan ma jirto kan xorriyadda naftiisa ku sugan ayaa u diiday qisaastii maadaama aysan isu qalbayn asagii addoonkii uu dilay laakiin addoonka la wadaagee la dilay macnihii ma qabo sa darteed asaga wax maanicu diiday qisaastii ma jirta ha laga qisaaso dhimibaa qof muslima la wadaagay dilka dhimi kale muslimkii loo dili maayo dhimigina waa gaal laakiin dimigii gaalkii kalee la wadaagay dilka dimiga waa laga qisaas maxaa yeelay waxa muslimka u diiday in laga qisaaso limacanan fii nafsihi oo ah islaamnimada oo kaga sarreeyo gaalkan uu dilay laakiin macnahaasi kuma sugna shariigii saa darteed waa isaga waa loo nin muslim ah ayaa gaal xarbi ah la wadaagay dilka qof muslim ah xarbigii soo islaamo loo dili muslimkii uu dilay laakiin muslimkii la wadaaga dilka qofka muslimka ah waa loo dilaya maxaa yaele macnaha u diiday in loo qisaaso waa macno khaas ku ah qofka xarbiga ah ayuu ahaa laakiin qofkan muslimka ah dee wax u diidaya ma jira in looga qisaaso maadaama xarbiga la wadaaga dilka muslimka isaga macnaha ama qabee ha loo dilo ha looga qisaaso wa qaaicin qisaasan nin baa nin kale gacan ka gooyey dabeetana uu ka qisaasanay asna gacantii uu ka goosanayay nin baa la wadaagay oo asna waxa wey xubin kale ka jaray asna gacantii kale uu ka gooyey somuna ka qisaasen gacanta mur ka goosanayn asna uu la wadaagay oo ama gacantii uu kala jaray ama gacan kale uu ka gooyeyba asna waa looga qisaasaya maxaa yeele kan limacna fii nafsi oo qisaas buu qofkan xubinta uga goosanayay kan kale laakiin yaa u baneeyey inuu waxyeelo u geysto hadduu u dhinto dhaawacaas waa looga qisaasaya waaya waqaaicin xaddan qof baa xoolo xaday gacantaa laga goynayay ninkii xadda ka jareeyey ee gacanta ka goynayay ayuu la wadaagay oo asna waxa weeye nabarku u geystay wuxuu u dhintay marka labadii nabar nabarkii xadka ee gacanta laga goynayey iyo nabarkii qofkan kale u geystay waa loo qisaasayaa kan kale ee shariiga qaaica xadka ah la wadaaga waa loo waa looga qisaasayaa waxaanoo dhan limacna fii nafsi weye waaya sidoo kale nin baa naftiisa dilayay nin kale u yimidoo wuu la dilayba naftiisi saasuu ku dhintay marka labadii nabar qofka naftiisa u geystay iyo nabarkii qof kale u geystay ayuu dhintay waa laga qisaasayaa waaya daafic sail nin baa iska difaacay soo hororay oo weerar ku ah dabeetana nin kale la wadaagay markii uu iska difaacay kadib uu ku dhuftay ayaa nin kale u yimidoo nabar kale u geystay labadiina war u dhintay kan daafica saa'il asaga dee dil lahaa xataa waxa wey hadar buu ahaan lahaa laakiin kan kale ee la wadaagay ee waxa wey ninkan dhaawac u geystay waxa wey waa laba qisaasayaa intaasoo dhan qofkii wuxuu ku dhintay laba ficil oo labaduba cabdi yihiin mid in laga qisaaso way reebtoontay limacnan fii nafsihi macna naftiisa ku sugan asaga khaaska oo gaar ah marka kan kale laakiin wax u diidaya maanici ma leh wax maanico u diidaya qisaastii ma jiro marka wuxuu noqday ka shariik ilab aabbihii mid la wadaaga dilka inankiisii buu la mid yahay wuxuu ihi walaa yuqtala la dili maayo shariiku muqdi'in kii gefka ku dilay kii la wadaagay la dili maayo washibi camdin kii shiba camdigii qofka ku dilay kii la wadaagay la dili maayo wayuqtalu waa la dilayaa shariiku labi aabbaha kii dilka inankiisa la wadaagay waa la dilayaa wa cabdun addoon baa la dilayaa la wadaagay xuran xor fii cabdin fii qatli cabdin addoon dilkii wadimiyun gaal dimi ah ayaa la dilaya ishaara kala wadaagay musliman muslim fii dimiyin dimi dilkii wakadaa saasoo kale waxaa la dilayaa shariiku xarbiyin muslim la wadaagay xarbi dilka qof muslim ah wa qaaicin wa shariiku qaaicin kii goynayey qisaasan qisaas qof kale xubin u goynaya oo xaddan ama xad u goynay kii la wadaagina asna waxa weeye ee la dilay ama nabar asna u geystay waa la qisaasaya wa shariiku nafsi nafta dilkeeda qofkii la wadaagay qofkii naftiisa dilay kii la wadaagay la dilay asna waa laga qisaasayaa wa daafici saa'ili kii hororay ee horarka ahaa daafici saa'il horarka kii iska difaacay kii la wadaagayna waa la dilayaa fi adhari muctamad haddaan qabano walow jaraxahu haddii uu dhaawaco jurxayni laba nabar laba jurxi hadduu u geysto camdan mid kas ah wa khaطani mid gaf ah oo wamaata uu dhinto bihimaa labadii nabar aw mase jaraxa dhaawaco xarbiyan gaal xarbi ah oo murtadan ama murtad uma dabeetna aslama u islaamo wa jaraxa uu dhaawaco aaniyan mar labaad oo famaata uu dhinto lam yuqtal la wuxuu ku yidhi haddii qof uu qof kale laba nabar u geysto isku hal qof unbuu laba nabar u geystay laakiin labada nabar way kala duwanaayeen midna kas u geystay midna kama ayuu u geystay dabeetana labadii nabarba qofkii u dhintay midkii camdiga iyo midkii khada ahaa waaya loga qisaasi maayo sidoo kale haddii uu gaal xarbi ah uu nabar u geysto u dhaawaco ama murtad buu dhaawacay dabeetana gaalkii xarbiga ama kii murtadkaah baa soo islaamay mar labaad buu haddana dhaawac u geystay labadii dhaawac ayuu u dhintay dhaawacii markuu gaalka ahaa iyo dhaawacii markuu soo islaamay kadib loo geystay ayuu dhintay la dili maayo kii nabarada u geystay laba qisaasi maayo sababtu waa maxay maxaa yeele qofka naftiisu waxay ku baxday labo ficil oo midna uu kas yahay midna uu qisaas waajibinayo oo camdi maxde uu yahay midna waxa wey qisaasa uusan waajibinaynin kaa hore ee markii qofka uu kaska uu u dhaawacay dee kisaas ma kan kama u dhaawacayna kisaas ma waajibinaya marka muujib alqisaas wa hayru muujib alqisaas ayaa kulmay marka wixii qisaasta ridayay baan meesha yani xoojinayo waa kay ay leedahay alxuduudu tudrabu bishubahaat xuduudda waxaa lagu dafciya lagu riixaa shubahaadka markanuu gaalkii xarbiga ahaa intuu dhaawacay ama kii murtadka ah dabeetna u soo islaamay labaad u dhaawacayna de taana waa saasoo kaleo waxa weye labadan ficil midna qisaas buu waajibinaya midnama waajibinaya marka kii qisaasta ridayay ayaan xoojinay ilan gaalka xarbiga kan murtadka ah waxa weeye hadar wey dilkoodu markana soo islaameenna waxa weeye cismay leeyihi marka labadaa nabar ee midna uu qisaasta waajibin midna uusan waajibinayo qof horu dhintay waxaan hallibnay on xoojinay jaanibkii rididda qisaasta ama waxa weye nabarkaas qisaasta riday ayaan xoojinay waa qaacida hadda aan sheegayno alxuduuda tudra-u bishubahaat waaya wuxuu ihi walow jaraxu hadduu dhaawaco jurxayn laba dhaawac camdan mid kasaba khaطan mid gefa wamaata uu dhinto bihimaa labadii nabar aw mase jaraxa uu dhaawaco xarbiyan gaal xarbi aw murtadan aw murtad uma dabeetna aslama gaalkii uu islaamo wa jaraxa uu dhaawaco aaniyan mar labaad amaata dabeetna u dhinto labadii nabar lam yuqtalna dili mahayo kii markaa nabarada u geystay walow daawaa haddii uu daweeyo kii majruuxa ahaa jurxahu nabarkii loo geystay hadduu ku daweeyo bisummin sun ku daweeyo mudafifin oo qofkii naftiisa dedejinaysa macnaa markiiba u dhimanayo falaa qisaasa qisaas ma jirto walaa diyata raacay magna ma jirto calaa qofkii nabarkaa u geystay qisaas laguma le iyo magtoona wain lam yaqtul suntaasi haddaysan dilaynin haaliban sida badanna fa shibu camdin isku dawayntaasi waa shibu camdi wain qatala hadday suntaasi ay diso haaliban wain qatala hadday suntaasi wax disho haaliban sida badan oo calima kan majruuxan uu ogaa xaalahu suntan xaalkeedu la socday fa shariiku jaarixi nafsigi kii naftiisa dhaawacay kii la wadaagay un weeyaan markaa waqiila waxaa la yidhi shariiku mukhtiin kii waxa weeye qof kama u dilay kiila wadaaga wadaag w waaya wuxuu ku yihi qof baa dhaawac loo geystay dabeetana dhaawacii loo geystay ayaa wuxuu ku daweeyey sun saddex xaaladood baanu kala qaadaynaa xaaladda koobaad suntaas inay tahay mudafif sun markiiba loo dhimanayo sun markiiba loo dhimanayo ayuu isku daweeyey qofkan waxa weeye nabarka loo geystay dabeetna sidiiba u dhintay suntiiba u dhintay kii nabarka u geystay qisaasna laguma leh magna laguma leh waxay qofka naftiisa isagaa dilay isagaa he naftiisa dilay waayo waxay la mid tahay sida qof intii la dhaawacay isgowracay oo kale ama isdilay ayay la mid tahay xaaladda labaad waxa weeye suntani inaysan haaliban wax dilin qofkan uu dawo mooday taasi waa shibh camd shibhu camd weeyaano qof waxa weeye shariiku shiba camdin waxaana soo dhaaftay inaysan he qisaas ku waajibeen marka shiba camd isku dawayntan isku daway waa shiba camd kii la wadaagayna waa waxawaya shariiku shiba camd saa darteed qisaas ku waajibi mayso laakiin waxaa ku waajibaysa nisfu diya muqallada diya muqallada niskeed ba ku waajibeen waaya xaaladda saddexaad suntan hadday tahay sun haaliban wax disha qofkan isku dawaynayana wuu ogaa suntan inay haaliban wax disho marka wuxuu noqonayaa fa shariiku jaarixi nafsihi qof naftiisa dhaawacay shariigiisuu noqonayaa oo markaa qisaas baa ku waajibaysa qisaas baa he ku waajibaysa maadaama qofkan oo isku dilay suntan oo haaliban sun wax disho ah waayahay qiil ba wuxuu leeya maya waa shariiku mukhطi'in qof gafay shariigii buu noqonaya qisaas markaa ku waajibi mayso maxaa yeele qofka wuxuu doonay inuu isku daweeyo marka uu gafay saa darteed qofkii la wadaagay ee dilka naftiisa qisaasi ku waajibi mayso ariiku jaarix nafsi markuu leey waa qof naftiisa dilay qof la wadaago labadiiba taana waxayna soo dhaaftay inay qisaas ku waajibayso laba qool baa ku jira lakin qolka adharkaa waaya wuxuu ihi walow daawaa hadduu ku daweeye jurxahu dhaawiciisa hadduu ku daweeyey bisumin sun mudaafifin oo dadejisa falaa qisaasa qisaas ku waajibi mayso calaa jaarixii kii nabarka u geystay wain lam yaqtul suntaasi haddaysan ahayn mid wax disha haaliban sida badan fa shibu camdin waa shibu camdi isku dawayntaa isku daweeyey kii la wadaagay markaa waxa weeye qisaasi ku waajibi mayso waa in qatala hadday suntani ay dilayso qofkii haaliban sida badan oo calima ogaada kan isku daweynaya xaalahu suntan xaalkeedu la socday fa shariiku jaarixi nafsihi qofkii waxa weeye qofkaas dhaawacay wuuu la mid wuxuu noqonayaa shariiku jaarixi nafsihi naftiisa kii dhaawacay kii la wadaagay dilkeeda ayuu noqonayaa oo markaa qisaas ba ku waajibaysa waqiila waa la shariiku mukhtiin mid gafay kii la wadaagay dilka unbuu noqonaya oo markaa qisaasi ku ajabi mayso walow darabuuhu qofkii hadday ku garaacaan bisiyaadin ula hadday ku garaacaan ama jeedallo oo faqataluuhu ay dilaan walxaal darbu kulli waaxidin mid walba garaaciisu uu yahay hayru qaatil midaan waxba dilin fa filqisaasi fi wujuubi lqisaasi qisaasti inay ku waajibayso calayhim dushooda awjuh wejiyaal baa ku sugan asaxuhaa wejiyaasha waxaa ugu asax badan yejibu qisaasti way waajibaysaa intawaadu hadday u heshiiyeen muxuu ku yidhi koox rag ah ama koox dad ah ayaa iskugu tegey qof oo waxa weeye ulaygu garaacay ilaa ay ka dilaan qofka u dhinto qof kasta nabarrada u geystana waxa weeye waa kayru qaatil yani haddii la fiiriyo usharun qof ku dhuftay toban qof bay ahaayeen toban ulood bay mar ku dhufteen ul kastana haddii qofka lagu dhufan lahaa muuna u dhinteen oo nabar weyn ma ahayn oo bur weyn muuna ku dhufanin mid kasta ulcaadi ama jeedal caadi oo qofku uusan u dhinteen ayuu ku dhuftay waaya qofkiina dhibay qisaas ma ku waajibaysaa mise kuma waajibayso wejiyaal baa ku sugan weji dhahaya qisaaso dhammaantood ku waajibaysaa saysan u noqonin dariica ila alqatl saan wasiilo looga dhiganin qowl dhahaya maye cidna qisaas ku waajibi maysa maxaa yeelay qof kasta ficilkiisu waa shiba camd laakiin qowlka asaxa tafsiil buu gelinaya wuxuu leeyahay waan eegaynaa ma u heshiiyeen nimankan ninka inay isla dilaan mise maynu heshiin hadday u heshiiyeen inuu mid kasta hal ul ku dhufto markaa qisaastii way ku waajibaysaa haddayna u heshiininna oy waxa weye itifaaqun iska ahaydun hal mar u kulmeenun ayagoon usii heshiin waxa weye qisaastii markaa ku waajibi mayso markaan leenahay haday u heshiiyeen qisaas baa ku waajibaysaa maxaa yeelay haddii aan qisaasta marka ridno waxaa ka dhalanaysa dadkii in saas lagu dilo oo wasiilo laga dhigto oo qofkii doonaya inuu qof dilo aan laga isaasin inuu koox kala soo kaxaysu dhaho hal mar usha aan ku wada dhufano oo saa markaa lagu dilo qofki markaan leenahay haddii aan lagu heshiininna waxa wey qisaasi ma waajibayso maxaa yeele qof kasta ficilkiisa dee qaatil ma ah qaydbu haddaba malifku yidhi wa darbu kulli waaxidin hayru qaatil buu yidhi waa qayd haddii darbiga mid kasta darbigiisu yahay qaatil uu yahay wax dilayo dee markaa qaطcan qisaasta ku waajibaysa dhammaantood waa ragga waxay la mid yihiinuun rag nin isla dilay oo waxa wey xabad ku wada dhuftay ba labadii marka qisaasta ku waajibaysa waa tina soo dhaafsa hadday eh, kooxa waxa wey isla dilaan qof inay qisaasta ku waajibayso tii uma lamidta eh, waxaa laga hadlaya haddii qof kasta darbigiisa uusan qofkan uusan dilaynin walow darabuu hadday ku garaacaan bisiyaadin jeedallo oo faqataluu ay dilaan walaal darbu kulli waaxidin mid walba garaaciisuu yahay hayru qaatili midaan waxba dilaynin fa filqisaasi qisaastii inay ku waajibaysa calayhim dushooda aw juwujiyaalba ku sugan asaxoa ah midka uga asax badan yajib qisaastii waajibaysa in tawaatow hadday u heshiiyeen waa man qofkii qatala dilaa jamcan koox murataban si tartiibsan u dilaa macnaa u kala dambaysa u dilaa qutila waxaa loo dilaya biawalihim koodii u horreeyey aw amase macan wada jir ayuu u dilay hal mar buu wada dilay fabilqurcati qorituur ayaa lagu kala horraysiinayaa walilbaaqiina inta soo hadhayna waxaa u sugnaatay addiyaatu mag mag baa u sugnaatay ama magag baa u sugnaaday waaya nin koox buu dilay waan eegaynaa qaabkuu dilay ma murataban buu dilay mise buu dilay murataban hadduu dilay oy kala dambeeyeen kanuu dilay dabeetana kanuu dilay dabeetana kanuu dilay kii u horreeyey baa looga labada kalena mag bay yeelanaya labada kalena mid kasta mag kaamila la siinaya waaya isku mar buu oo maalan madfac buu ku dhuftay ama bam ku wada qarxiyey dabeetana wada dhintay waaya fa bilqurcati marka waa loo waxa wey midkii qorituurkii soo baxo ayaa looga qisaasayaa ilan waxaan kala hormarayna ma jiro saddex nin buu isku mar dilay waan u qorituurayna midku qorituurkii soo baxo ayaa looga qisaasaya labadii kalena mag bay yeelanayaa waay walilbaaqiina diyaad marku leey waa saas waman qofkii qatala dilaa jamcan koox murataban si kala dambaysa u dilaa qutil waa loo dilaya biawalihim kii u horreyey baa loo dilaya aw mise macan wada jir buu dilay hal mar buu wada dilay fabilqurcati waa loo qorituuraya qorituur baa luu kala horreysanaya walilbaaqiina intay soo hadheen waxa u sugnaatay addiyaatu magyaal baa usugnaaday qultu qaala nawi wuxuu hi qatalahu haddii uu dilo ninkii qaatilka ahaa hayru lwali kii hore midaan ahayn hadduu dilo casaa wuu caasinaya waqa wuxuu dhacaya qisaasan qisaas buu dhacaya welilawali kii horena waxaa usugnaaday diyatu mag baa wallahu aclam waaya wuxuu ku yidhi haddii saddex qof wada dilay ama koox dada dilay ee nidhi waxa weeye ka u loo dilaya haddii de ay kala horreeyeen haddayna kala horreeyanna waa loo qori tuuraya aan nidhi haddii kii mudnaa ee u horreeyey mid kale oo kuwii dambe ahaa ee mustaxiqiintiisa ka mid ah ayaaba degdega oo ninkii dilay iyadoo la qori tuurinba ama qori tuurki intuu markuu soo kadib kii u soo baxay mid kale ayaaba qisaastii degdega qisaastay waaya horta wuu dambaabayaa maxaa yeele aq usan lahayn buu qaatay aq usan lahayn ayuu qaateen dee naftan isagu inuu qisaastay muuna aq ulahayn qofka u horreeyay ba ahayd in looga qisaaso ama qofkan qurcadii soo baxday laakiin qisaas buu noqonayaa ficilkaa uu sameeyey dee kolleyba naftan uu iska laha aq buu ku lahaa marka dilkaa uu dilay qisaas buu noqonaya magda ma yeelanaya isago isagoo mag ma yeelanayo kuwii kalea magti yeelanaya walilawali addiyatu kii hore ayaa magta yeelanaya laba nin buu dilay ninkan ninkii hore ayaa ahayd in looga qisaaso ninkii hore mooyaane ninkii dambe ehelkiisii baa dilay waaya wuu dambaabayaa kaa dilay qisaasna uu noqonaya saasuu kala baxeen kii hore ee uu dilayna ehelkiisa waxay yeelanayaan mag saas wey qultu waxaan falow qatilu hadduu dilo hayr اlawli kii hore mid aan ahayn casaa waa caasinaya waqac wuxuu dhacaya qisaasan qisaas buu dhacaya walilawli kii horena waxaa u sugnaaday diyatun mag baa u sugnaatay wallahu aclam faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay xaalkii majruuxa isbedelka ku imaanay laga bilaabo waktigii jarxiga waktigii qofka nabarka loo geystay ilaa intuu ka dhimanay ila lmowt intuu ka dhimanayay oo muxuu isku bedelaya bicismatin qofkii macsuum buu noqday marka hore macsuum uun ahayn gaal buu ahaa uu soo islaamay aw xuriyatin xornimo isku bedela marka hore addoon buu ahaa wuu xoroobay aw ihdaarin aw marka hore muslim buu ahaa wuu ridoobay oo hadur buu noqday aw biqadri اmadmuun intaa midna maahee qadarkii la damaano qaadayay baa iskhilaafay qadarkii magta ayaa iskhilaafay waxaasoo dhan fasalkan ayaa noo caddayn doonaa jaraxa idaa jaraxa uu dhaawaco qof muslim ah xarbiyan xarbi buu dhaawacay aw amase murtadan murtad buu dhaawacay aw amase cabda nafsihi addoonka naftiisa ayuu dhaawacay fa aslama dabeetana xarbigii wuu soo islaamay murtadkii wa cataqa wuuna xoroobay uma dabeetana maata wuxuu ku dhintay biljurxi nabarkii loo geystay buu u dhintay siraayadiisii falaa damaana magdhow ma jiro waay waqiila waxaa layidhi tajib waxaa diyatun mag baa waajibaysaa la yidhi nin baa ah nabar u geystay ama murtad buu dhaawacay gaal murtad ama addoonkiisii ayuu nabar u geystay dabeetana wuu islaamay xarbigii la dhaawacay ama murtadkii la dhaawacay ayaa islaamay ama addoonkii uu dhaawacay ayaa xoroobay waaya dabeetana nabarkii buu dhintay nabarkii ayuu dhintay falaa damaan magdhow ma jiro yacni xoolo iyo qisaastoona lagu magdhabi maayo magna ma jirto qisaasna ma jirto maxaa yeelay nabarkii hore ee qofkan uu dhintay ayaan madmuun ahayn nabarkii uu dhintay ayaan madmuun ahayn qofka haddii uu gaal dilo xarbi ah loo dili mahayaan magna ka waajibi mayse murtadkana saas oo kale waa hadob allahuma salli alaa maxamed addoonka naftiisana waa saas o kale waa xoolihiisi addoonku loona dili mahayo magna u waajibi mayse maa marta qaadan laha markaa magna ka waajibi mayso marka maadaama nabarka markuu ugeysanayo nabarkan uusan madmuun ahayn xorriyadan uu dib ka xoroobay ama islaamnimadan uu dib ka soo islaamay waxba usoo korin mayso waayo qiil baa mag khafafa ah ayaa waajibaysa waxaan eegaynaa u qowlkan jinaayadu markay istiqraartay qofka markuu dhibanayey de muslim buu ahaa markan waxa weeye dhibanayey xor buu ahaa markaa xilligaan ayaganu leeyahay jaraxa idaa jarax hadduu dhaawaco xarbiyan gaal xarbi aw ah murtadan mid murtada o amase ah cabda nafsi addoonka naftiisa uu dhaawaco oo fa aslama gaalkii uu soo islaamo wa cataqa uu xoroobo addoonkii uma dabeetana maata u dhinto biljurxi nabarkii loo geystay ayuu siraayo u dhintay falaa damaana magdhow markaa ma jiro maal iyo qisaastoona wa qiila waxaali tajibu waxaa waajibaysa diya ayaa waajibaysa walow ramaahumaa haddii uu labadoodii uu tuuro waxaa laga hadlayaa gaalkii addoonkii uu eh, leeb ku tuuro tusaale oo fa aslama uu islaamo intuusan leebka ku dhicin cataqa uu xoroobo dabeetna leebka ku dhaco uu dhinto falaa qisaasa qisaas ma jirto wlmadhabu muctamad waxaa weeye wujuubu diyatin diy inay diyatu muslim muslim diyadii inay waajibayso mukhafafatin la fududeeyey cala alcaaqilati tolka inay ku waajibayso wuxuu ku yidhi gaalkii soo sheegaynay ee ahaa xarbiga ama murtadka ahaa iyo addoonkii humaa markuu leey wuxuu ka hadlayaa gaalkii labada labadiisa nooc ee xarbiga iyo murtadka iyo addoonkii ayuu tuuray leebbu ku tuuray dabeetana leebkii intuu dhexda soo socday ayuu gaalkii islaamay kii murtadkaabaa tawxiid ku dhawaaqay markuu arkay ninkana soo tuuray markuu leebkii soo tuuray ayuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ama gaalkii dee xarbiga aha dagaal ku jiray markuu arkay ninkan inuu tooganayo ee leebkii lagu soo tuuray ayuu tawxiid ku dhawaaqay yui kulli waa dhimanaysaa bal tawxiidso ashhadu an laa ilaha illa allah dabeetna leebka ku dhacay wuu dhintay buu ahaa addoonkii ayaa xoroobay intuu leebkii una ku dhicin horta qisaas ma jirto maxaa yeelay markan jinaayada ay bilaamaysa fii awali jinaaya leebka la soo tuuraya labadan qof takaafu kama dhexayn kana muslim buu tuuray kaa kalena gaal xarbi ahaa murtad bu ahaa takaafur kama dhexayn kana xor buu ahaa kaa uu tuurana addoon bu ahaa markan uu leebku soo tuuraya waay horta qisaas ayada ma jirto halkaa naga dhig laakiin waxaa waajibaysa mag ayaa waajibaysa qof muslim ah magtii waa waajibaysa oo mukhafafa oo la fududeeyey maxaa yeele waa qatli khata ah. waad fahamta soo maaha waa diyatu khata markaa mag mukhafafa ayaa waajibaysa waxay la mid tahay sida asagoo ugaar tuuray dabeetana qof aadabi ah asiibay ayuu la yahay markaa mag ayaa waajibaysa wuxuu idhi ramaahuma gaalkii iyo adoonkii haddii uu tuuro faaslama gaalkii uu islaamo intuusan leeb ku dhicin wacataqa uu xorooba adoonkii intuusan leeb ku dhicin falaa qisaasa dabeetna intuu leeb ku dhacay uu dhintay markaa falaa qisaasa qisaasi ma jirto madhab muctamad waxa wujuubu diyati muslim muslim diyadii inay waajibayso mukhafafatin la fuudaya cala alcaaqilati tolkii ku waajibayso walow irtada haddii uu ridoobo diinta ka baxo almajruuxu qofkii la dhaawacay oo maanta uu u dhinto bisiraayati siraayadii uu dhinto waxa weeye dhaawacii uu dhinta laga wadaa fa nafsu naftii hadarun hadar wey wayajibu waxaa waajibaya qisaasu اljurxi nabarka qisaastiisa ayaa ku waajibaysa fi adhar muctamad haddaan qaban yastawfiihi nabarka qisaastiisa waxaa oofsan doona qariibuhu sokeyihiisii almuslim ee muslimka ahaa waqiila waxa yidhaha imaam imaamkii baa oofsanaya qof muslim ah ayaa dhaawac soo gaadhay dabeetana wuu ridoobay diintuu ka baxay dabeetana siraayo u dhintay siraayo u dhintay maxaa loga jeedaa siraayadu sideeda waxaa weeye tacaddi aljurxi ila nafs nabarkii inuu nafti u tallaabo nabarkii qofka loo geystay dhaawacii inuu qofka u dhinta waa lahaa siraayo siraayo asal ahaan waxa way gudbid waaya macnaa nabarkiiba wuxuu u gudbay naftii qofka u dhintay siraayo qofka u dhintay marka horena la dhaawacayana muslim buu ahaa markuu dhibanayana gaal buu ahaa waaya naftii horta waa hadow oo qawad qisaas iyo iyo diyo iyo kafaaratona ka waajibi mayso maxaa yeelay de qofkan markan uu dhibanayay murtad buu ahaa murtadkana qof muslima looga qisaasi maayo waaya laakiin nabarkii ayaa qisaas ka waajibaysaa sababtoo ah qofka marka nabarka loo geysanaya muslim buu ahaa muslim buu marka nabarkii loo geystay haddii xubin laga gooyey haddii waxa weeye dhaawac kale loo geystay nabarkaasi qisaasta ka waajibaysaa hadduu yahay nabar qisaasta waajibaysa maalan gacan inuu gooyo hadduu gacan ka gooyo oo mifsalka ka gooyo asna mifsalka laga jaraya waayahay qisaasta haddaba yaa oofsanaya qisaasti waxaa oofsanaya qariibkiisa muslimka qofka waxa weeye eh, qofka murtadkee dhintay qariibka u ahaa sokeyihiisii ayaa qisaasanaya soo naftiisa uga daweeyey dee qofkaa qariibkiisa dilay qiilba wuxuu le maya imaamka ayaa qisaasanaya maxaa yeelay qofkan murtadka ah waari male dhaxla male baytmaalka ah xoolihiisa lagu shubayaa saas madaxweynaha muslimiinta ama dowladda ayaa ka qisaasaysa ee qofka loo dhiibi maayo qisaastiisa walowartada hadduu ridoobo almajruuxu kii la dhaawacay wamaata u dhinto bisiraayati siraayada u dhinto fa nafsu nafti hadarun hadar wey wayajib waxaa waajibaya qisaasuljarxi nabarkii qisaastiisi waajibaysa biladan muctaba haddaan qabano yastawfiihi qisaasti waxaa oofsan doona qariibuhu sokeeyihiisa almuslim ee muslimka ah waqiila waxaa la yidhi maye alimaamu imaamka oofsanaya fain iqtadaa haddii uu keensado aljurxu nabarkii maalan xoole hadduu keensanayo wajaba waxaa waajibaya aqalu lamrayni laba arimood midkii kolbaya min arshihi magtiisa iyo nabarka magtiisa wadiyati nafta diyadeeda wa qiila waxaa idhi maya arshuhu xubintaas nabarka loo geystay waxa wey arshigeeda ayaa waajibaya waqiila waa hadrun waaba hadr qofkii haddaan soo sheegayna asagoo musliman ta dhaawacay dabeetana diinta ka baxay oo dhaawaci u dhintay haddii dhaawacii la dhaawacay usan qisaas waajibinayninna maal u oo seeba maal u waajibinayo tusaale loo geystay baa khada ah camdi maba ahayn ama nabarkan inay qisaas ka waajibayn sida haashimo kale haashimo waa maxay waa noo imaan doontaa waa in qofkii madaxa laga dakro laftii ay burburto taasaa waxaa la dhahaa haashima taas qisaas kama waajibto waaya markaa maxaan samaynayna qofkii hadduu sidaa ku dhinto waa waa kaan idhi hadday nabarkani qisaasi qisaas waa laga qisaasaya qofkii oo xubinta baa looga qisaasaya hadduusan qisaas waajibin maal waajibinayana laba midkii yar ayaa waajibaya waa maxay labada nabarka arshigiisa kabmaha nabarkaas nabarkaa wixii ka waajibaya waxa weeye ama mag ah ama xukuumo ah iyo nafta diyadeeda labadaa kolba kii yar baa waajibaya haddii arshiga jurxigu uu yaryahay taa ma waajibaysa maalan wuxuu u geystay maalan jaaifo oo wuu doo calooshu ka dooxay marka dee taasi qisaas ma waajibanayso walidaalika waxaa ka waajibaysa maxay ulu diya ka waajibaysa diy saddex meelood meel hadday munaqila ahaydna ti haddaan sheegin ama haashime ahaydna haashimada waxaa ka waajibaysa toban halaad sida noo imaan doonta waaya haddii ay magtu ay yar tahayna nafta magteedaaba yarba nafta magteedaa waajibaysa tusaale labada gacmood iyo labada lugood bu ka jara labada gacmoodna waa diyo labada lugoodna waa diyo waa laba boqoloo halaad marka nafta magteedaaba iska yaro markaa eh, diyatu nafsi baa waajibaysa boqol halaad baa waajibaysa waaya wuxuu ihi iqtada hadduu keensado jurxu nabarkii maalin maal xoola hadduu eh, macnaha uusan qisaas waajibinayn xoolo waajibinayo wajaba waxaa waajibaya qowlu amrayn laba arrimood mid kolba yar min arshihi arshil cudwi xubinta arshigeeda waxa wey waa xukuumadii baa looga jeedaaye ama magti ka waajibayse wadiyatan iyo nafta diyadeeda waqiila waxa l arshuhu xubintaas ama nabarka arshigiisii baa waajibaya waqiila waxa l hadrun qowlka saddexaad wuxu le waa hadr macnaha wax loo magdhabayo qofkii ma jiro maxaa yeele qofkani wuxuu ku dhintay siraayo nabarkii loo geystana waxa weeye wuxuu isu bedelay naf qofkan murtadka ahna naftiisu madmuum ma ah mar hadda naftiisa ayna madmuuna in haddii la dilo dee nabarkii marka loo geystana maadaamu naf ku dambeeyey naftiisa hador bay noqonaysaa nabarkiina hador buu noqonaya wax ka soo qaad male walow irtada hadduu ridoobo qofkii majruuxa ahaa uma dabeetana aslama islaamo oo famaata uu dhinto bisiraayati siraayo u u dhintay falaa qisaasa qisaas ma waajibaysa waqiila waxay leeyiin qasura hadday gaabato alridatu riddadii wajaba qisaasay waajibaysa watajibu waxaa waajibaysa addiyatu diya ayaa waajibaysa wa fii qowli qowl baa wuxuu leey maya nisfuhaa diyada niskeeda waajibay wuxuu idhi qof baa dhaawac loo geystay dabeetana wuu rido walciyaadu billaah diintuu ka baxay kadibna wuu soo islaamo waaya dabeetana siraayadiibu ku dhintay qofkan asagoo muslima la dhaawacay wuu ridoobay haddana waxa weeye islaamnimadu kusoo laabtay dabeetana siraayu dhintay horta qisaas ma waajibayso muطlaqan maxaa yeeley qofkan marba hadduu diinta ka baxay xaalad wuxuu gaadhay hadduu u dhiban lahaa qisaas aysan waajibteen marka taasa waxay noqonaysaa shubhu xaddii difaacaysa walxuduudu tudra'u bishubahaat qiil baa wuxuu waxaan eegaynaa muddada riddada hadday muddo gaaban ahayd oo siraayada aan saamayn ku yeelanayn maalan daqiiqado ayuu murtad ahaa kadibna diintii kusoo laabtay oo tawxiidkii u qabsaday de intaas waxa weeye jurxigan saamayn kuma yeelanayso inuu nafti ugu tallaabo sidaa darteed marka qisaas baa waajibaysa ayuu leeyahay waaya haddaba qowlka hore haddaan ku soconno ee dhahaya waxa weeye qisaas ma waajibayso muطlaqan mag baa waajibaysa qofkan mag baa waajibaysa waaya mag kaamil ah ayaa waajibaysa qol ba wuxuu le maya nisfu diya waajibaysa oo muxuu nisfu diya u leyahay qowlkan waxaan u kala qaybaynaa buu leeyahay labadii xaaladood ee cismada iyo hadowka ilan qofkan asagoo muslin ah ayaa dhaawac loo geystay dabeetana diinto ka baxay dabeetana uu soo islaamay soo ma marka laba xaalou maray qofka xaalo uu macsuum yahay iyo xaalo u hadur yahay labadii xaaladood baan u qaybinay magtii nisi nis baan u qaybinay niskii murtadka ahaa hadur baan ka dhignay niskii kale ha waajibo intuu muslimka ahaan niskeedii magta ha waajibto wuxuu hi walow jarax haddii uu dhaawaco musliman qof muslima dimiyan dimi u dhaawaco ow mase xorun xorba wuxuu dhaawacay cabdan addoon buu dhaawacay facataqa dabeetana wuu xoroobay wa maata dabeetana wuu dhintay bisiraayati siraayi wuu dhintay dhaawacii buu dhintay falaa qisaas qisaas ma jirto wtjib waxaa waajibaysa diyatu muslimin muslim diyadii waajibaysa wahiya diyada muslimkan lisayid اlcabdi addoonka sayidkiisii ayaa iskale fain zaadad hadday ka badato waxa weeye magti calىa qiimatii qiimaha addoonka hadday ka badato faziyaadatu ziyaadii liwaraatihi dhexlayaashiisa iskale muslim baa wuxuu dhaawacay dimi dabeetna wuu islaamay dimbigii ama nin xor ah addoon dhaawacay dabeetna addoonkiibaa xoroobay dabeetna dhaawaciibuu u dhintay kii dimiga ahaa ee la dhaawacay markuu soo islaamay kadib uu dhaawac u dhintay kii addoonka ee la dhaawacay markii uu xoroobay kadib uu dhaawacii u dhintay falaa qisaasa horta qisaas ma jirto waayahay qofkii jaarixa dhaawac u geystay labada sunoo looga qisaasi mahayo maxaa markan uu qofkan jinaayada u geysanayey dee u dhigmin qofkan murtad buu ahaa ama ama amadibi buu ahaa ama addoon buu ahaa marka qof u qalma muusan jinaayo oola qastin marka shubhay noqonaysaa taas waaya maxaa waajibaya marka mag baa waajibaysa diyatu muslim qof muslimu magtii ayaa waajibaysa magta ayaa yeelanaya suurada addoonka addoonka uu dhaawacay ee waxa wey xoroobay dabeetana dhaawaci u dhintay waxaa yeelanaya magtii addoonkaa sayidkiisii ayaa yeelanaya waaya hadday haddaba magtaas qofka muslimka magtiisa waajibaysaa hadduu nin boqol halaad hadday gabadh ahayd konton halaad waay hadday magtaasi ka badan tahay qiimaha addoonka inta ziyaadada ah waxaa iskale warasada qofkaa waxa weeye la dilay ee addoonka ah. marka hore addoonka aha kadib la xoroobay waradihiisa yeelanaya oo waradihiis maxay ziyaadada u yeelanayaan maxaa yeelay ziyaadada qiimihiisa addoonka qiimihiisa waxa ka badan waa xornimadu ku helay maadaama xor noqday ayay waxa weeye ka badatay magtiisii qiimihiisii markaa maadaama ay qiimihiisii ka badatay wixii ziyaadaha waxaa iskale wararadiisii maadaama waxa weeye xorriyadda uu ka helay xorriyaddana dee mar hadduu xoroobay sayidkiisu ka madax banaanaaday shaqa kumale wuxuu ihi walow qaaca haddii uu gooyo yadda cabdin addoon acataqa wuxuu raba addoonkii uma dabeetna maata ku dhinto bisiraayatin siraayo uu dhinto falisayidi sayidki waxaa u sugnaaday alaqalu kolba kiya min adiyati alwaajibati diyadii waajibka ahayd wa nisfi qiimatihi qiimihiisa kala wa fii qowlin qowlba wuxuu leey maye alaqalu min adiyati diyadii iyo wa qiimatihi qiimihiisa wuxuu ku yidhi addoon buu gacan ka ayaa xoroobay dabeetana wuxuu u dhintay dhaawacii loo geystay ee gacanta laga gooyay ayuu u dhintay sayidkiisi muxuu yeelanaya marka sayidkiisi wuxuu yeelanayaa laba midkii yar magta nafta iyo nisfa qiimatii qiimihiisa niskeeda qiimihiisa niskeeda maxaan u nidhi maxaa yeelay gacanta waxaa weeye waa nisfu diya soo maaha addoonka loo eegana waa nisfu qiimati qiimihiisa niskeeda sidan oo imaan doonta haddaba nisfa qiimat alcabd addoonka qiimihiisa niskeeda oo gacantii waxa weeye laga gooyey ah iyo magta naftaa dhimatay kolba midkii yar ayuu sayidkii yeelanayaa hadday waxa weeye diyatu nafsi yar tahayna diyatu nafsi baa la siinaya hadday waxa weeye nisfu qiimatihi ay yar tahayna nisfu lqiime ayaa la siinaya waxaa weeye wa fii qawli qolba wuxuu le maye alaqalu min adiyati wa qiimati kolba ki yar magta iyo qiimihiisa ayaa la siinayaa saasuu leeyahay qowlkan dambe wuxuu leeyahy waxaan fiirinaynaa magta iyo qiimaha addoonka kolba midkii yar ayaa la siinayaa ee waxaa weeye nisfal qiima eegi mayno maadaama qofkii uu dhintay naf baa laga hadlayaa ee nabarkii hore loo geystay la eegi maayo lakiin sida saxiixa kaa horaa muctamada wuxuu ihi walow haduu gooyad cabdin adoon gacantii facataq u xoroobatama dabeetana maata u dhinta bisiraayati dhaawac u dhinta falisayidi sayidka waxaa usugnaada aqal kolba midka yar min adiyati lwaajibati magti waajibaysa wa nisfi qiimati qiimati alcabdi macnaha qiimaha addoonka niski kolba midka yar wa fii qowlin qolba wuxuu leeyahay alaqalu kolba midka yar min adiyati diyadii iyo qiimati qiimihiisa walow qadac hadduu gooyada gacantiisa oo facataqa u xorooba fa jaraaxa way dhaawacaan aakharaani laba kale maata kudhinta bisirayatin siraayadu kudhinta falaa qisaasa qisaas ku waajibi mayso cala alawali kii hore in kaana hadduu yahay xorun xorun iyo wayajibu way ku waajibaysaa qisaastii cala alaaakharayni labadii kale nin baa addoon gacanta ka gooyey dabeetana addoonkii wuu xoroobay ninka ka goynaya gacanta xor buu ahaa waay dabeetana addoonkii markuu xoroobay kadib dhaawiciina uu qabo ayaa laba nin oo kale ayaa waxa weeye laba dhaawac oo kale u geystay kii hore maalan gacan buu ka gooyey markuu addoonka ahaa kadibna wuu xoroobay haddana laba nin oo kale u yimid midna gacanna kubiyay midna lug buu ka jaray kadibna siraayadii dhaawacyadii loo geystay ayuu dhintay kii u gacanta ka gooyay asagoo addoona horta kaa qisaas lagu mare sababtoo ah mukaafa kama dhexaynin markuu dhaawac u geysanayo mukaafa kama dhexaynin kanna xor buu ahaa kanna buu ahaa waaya labadii kale ee asagoo xor ah dhaawacay ee midna gacanta ku goyey midna lugta ka gooyey labadaa qisaas baa ku waajibaysa sababtoo ah dee qofkan ay dhaawac u geysanayeen markaa xor buu ahaa takaafo baa ka dhexaysa waa isu dhigmayeen saa darteed labadan waa laga qisaasaya wuxuu ku yidhi walow qaaca hadduu gooyadahu addoon gacanti facataqa addoonka dabeetana u xoroobo fajaraxow ay dhaawacaan aakhiraan laba kale oo maata u dhinto bisiraayatihim dhaawacyadoodii uu dhinto falaa qisaasa qisaas ku waajibi mayso cala alwali kii u horreeyey kuwaas kuwaajibi maysa qisaas waase goorma in kaana xora hadduu xor ahaa wayajib way kuwaajibaysaa qisaasi cala aakhariin labadii kale ayay qisaasta kuwaajibaysaa halkaa inoogu joogo wallahu tacala aclam wsala allahu wasalam cala nabiyina maxamed